bsmi illaahi اraxmaan اraxiim <clears throat> alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu اnawowiyu raximah llahu tacaala baabu taxriimi اlhijraani bayna almuslimiina fowqa halaaثati ayaami ila libidcatin fi lmahjuuri aw tadaahurin bifisqin aw naxwi dalika hijrada xaaraantinimadeeda cadaynteedii u baab yahay beyna almuslimiina laga dhex hijroodo muslimiinta dhexdooda yacnii col laga goosto oo aan lala hadlin la salaamin fowqa halaathati ayaamin saddex maalmood ka badan ilaa libidcatin bidco mooyaane bidcadaasoo filmahjuuri midka lala hijroonayo ku sugan aw tadaahurin aw litadaahurin muujisasho bifisqin la ou muujisto looga hijroonayo maahane ou naxwi daalika ama wixii lamida kaas baabkan tarjamadaani waxa macnaheedu uu yahay hijrada oo ka wada markaa yacni dadka inay isla hadlin oo aanay isa salaamin oo islacaan muslimiinta dhexdooda wax saddex maalmood ka badan inaan la ogolayn ilaa libidcatin fi lmahjuuri ow tadaahurin bifisqin hijrada marka diin inay tahay iyo inay adduunyo tahay labadaasay u qeybsantaa haddii waxa colnimada keenay ay tahay adduunyo saddex maalmood baa la ogolyahay ka badanna waa xaaraam ayb intii saddexdaas maalmood ka yar qofka haddii uu doono ha ku celi baxo wixii saddexdaas maalmood ka badanna waxay noqonaysaa markaasi xaaraan ayb haddii laakiin sabab diini ah ay leedahay oo midda labaad waaye qofkan bidco ayaa ku jirto fisqibuu la jehraa oo muujistaa markaas saddex ka badan waa laga hijroon karaayo kitaabbaabu tawba waxaan kusoo marnay kacb ibnu maalik konton habeen in laga aamusnaa iyo labadiisii saaxiib konton habeen maxaa yeeley waxay muujisteen mukhaalafo ayb ow libidcatintaas marka uu leeyahay in la aada laysaga feeriyo u baahan ama ow tadaahurin bifisqin waa in fisqiga horta la yaqaano layska hubsado wax inay fisqi yihiin bidcadani sidoo kale dadka qaar baa bidcada waxay u yaqaanaan sheikh haddii la khilaafo in bidco lagu dhacay nin walbaa sida oo isagu arka ma ahna sida ka duwan inuu bidco u yaqaano laga yaabaa bidcada marka ictibaar kale waxaa weeyaan eh, cillo u noqon karta xukunkan waa midda ahlucilmigu ay sugaan inay bidca tahay haddana qofka weliba waa in uu yahay qof daaci bidcadiisa ku kuwa ah, laga hijroonayo ninaan dadka bidcadiisa ugu yeerin oo isaga ay ku kooban tahayna isagana laftirkiisa marka ma ku dhacaayo hajirigan haajirka iyo mahjuurkana kan laga hijroonaya iyo midka hijroonaya axwaashooda in la fiiriyana way tahay quwatan wa dacfan sida ibnu teymiya uu sheegay fataawaha sida kusugan juska sideed iyo labaatanaad muwaalaadka iyo meelaha uu uga hadlo ayaa uu aada ugu fahfaahiyey hajriguna waa in ikhlaas uu ku jiro qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi inama almu'minuuna mu'miniintu ikhwatun walaalo un weeyaan fa aslixuu hagaajiya bayna akhaweykum ayb hagaajiya marka eh, walaaltinimadiina dhexdeeda hagaajiya ayb wa tacaala alla waxa uu yidhi walaa tacaawanuu ha isu kaalmaysanina cala lihmi dembi iyo walcudwaani coleytan wacan anasi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam nabigu waxau yihi laa taqaatacuu ha isgoyninina walaa tadaabaruu ha isu dhabar jeedinina oo haysu daba jeedinina walaa tabaaqaduu haysu corooninina walaa taxasaduu haysu xasdaninina wakunuu ahaada cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ilaahay addoomihiisow ikhwaanan walaala ahaada walaa yaxilu limuslimin qof muslima uma xalaal ah an yahjura inuu ka tago uu ka hijroodo akhaahu walaalkiis fawqa halaatin saddex wax ka badan muttafaqun calayhi qof muslima uma xalaal aha uma xalaal ah marka hadii la yiri waa ka xaaraam waay marka ayb inuu ka hijroodo walaalkii saddex maalmood wax ka badan oo ah wixii adduunye ku saabsan muttafaqun calayhi xadiidkanna waa noo soo hormaray wacan abi ayuuba radia allaahu canhu ana rasuul allahi sal allahu calayh waali wasalama qaal laa yaxilu limuslimin muslimin wa xalaal ahaa an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka hijroodo uu ka tago fowqa halaati layaalin saddex habeen wax ka sareeyo ka badan yaltaqiyaani way kulmayaan fa yucridu kan waa jeesanayaa wayucridu yucridu kanna waa jeesanayaa wa khayruhumaa labadooda kan ugu khayrka badanoo u fiican alladii kii weyaan yabda-u bisalaami salaanta ku bilaabayay muttafaqun calayhi wuxuu leeyahay meeshan marka muslim xalaal uma aha inuu ka tago ka hijroodo walaalkii saddex habeen ka badan marka saddexda habeen wix ka yar waa la ogolyahay hajriga hijrada oo adduunyada ku saabsan baana xadiidkan uu ka hadlaya yaltaqiyaani way kulmayaan fa yucridu haadaa kan waa jeysanayaa wayucridu haadaa kanna waa mid markay kulmaan isma salaamayaano kanna waa jeysanaya kanna waa jeysanaya wakhayruhumaa labadooda kan ugu khayrka badan oo u fiican alladii midka weyaan yabda-u bisalaami salaanta ku bilaabo yb kan salaanta ku bilaabo Hmm. xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa salaamtu inay ku go-ayso hijradii oo ninku haddii uu qofkan salaamayo markuu ka hor yimaado assalaamu calaykum ou dhahayo waxaa weeyaan ma uunan ka hijroonin hadal hadalka yaanu yuusan la hadlin laakiin assalaamu calaykum inta uu dhahayo hijro ma lagu tirinayo salaamta marka hijrada ayay goynaysaa sida xadiidka daahirkiisa ka muuqanayso wacan abi hureyrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam tucradu alacmaalu acmaashii baa la bandhigaa fii kulli itnayni wkhamiisin isniin iyo khamiis kasto fayaqfiru llahu ilaahay waa u dhaafaa casa wajalla likulli mri-in qof kasto kaasoo laa yushriku billaahi shay-an alla aan waxba la wadaajinin cibaadadiisa ilaa mra-an qof mooyaane kaanat beynahu wa beyna akhiihi isaga iyo walaalkii dhexdiisa shaxnaa oo uurgunub cuqdo ay ku jirta qof isaga iyo walaalkii cuqda isu qabaan maahan fayaquulu wuxuu dhahayaa alle utrukuu haadeyni labadan ka taga xataa yastalixa intay ka heshiinayaan labadan ka taga oo dembi dhaafkii baa laga joojinayaa dembi dhaafkooda wuxuu ku xiran yahay intay ka heshiinayaan rawaahu muslim wacan jaabirin radi allahu canhu qaal samictu nabiya sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigu dhahayaan maqle ina ashaytaana shayaanku qadiya isagoo ka quustay an yacbudahu lmusalluuna dadka tukada inay caabudaan fii jasiirati alcarab jasiirat alcarab dhexdeeda inay ku caabudaan jasiirat alcarab marka waxaa la yiraahdaa dhulkan hadda yacni sacuudiga uu ku fadhiyo iyo wadamada u dhow dhow ilaa yeman oo kusoo dhawaataa waana inta islaamka uu gaaray xilliga rasuulka walaakin lagu noqoyay fi taxriishi ayuunan ka quusanin fi taxriishi isku dirid beynahum iyaga dhexdooda oo isku diro ina shaydaana shaydaankii qad ya-isa ka quustay an yacbudahu lmusalluuna dadka tukanaya inay caabudaan fii jasiirati alcarab ay ku caabudaan dhexdeeda walaakin fi taxriishi isku diris beynahum iyaga dhexdooda ayaanu ka quusanin rawaahu muslim marka wax dadka isku diro oo iska horkeena waa shaydaankii ataxriishu alifsaadu weyaan fasaadin wa quluubihim quluubtooda la dooriyey wa taqaaducihim iyo wa taqaaducuhum isgoyntooda ayb marka waa shaqadii shaydaankana marka in la khilaafo sidaasay keenaysaa wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi laa yaxilu limuslimin muslim uma xalaal aha an yahjura inuu ka tago ka hijrooda akhaahu walaalkii fowqa halaatin saddex wax ka badan faman hajara qofkii ka hijroodo walaalkii fowqa halaatin saddex wax ka badan fa maata dhinto dakhala annaara naartuu galay qofkii walaalkii sabab adduunye inta uga hijroodo aan la hadlin ee sidaa ku dhinta saddex maalmood kadib naar buu galay rawaahu abu daawuuda biisnaadin calaa shardi lbukhaariyi wa muslim abu daawuud baa wariyay isnaad oo calaa shardi lbukhaariyi wa muslim xadiidku marka wuxuu tusaya kabaairta inay ka mid tahay <clears throat> mar haddii <clears throat> naar lagu galayo wacan abi khiraashin xadrad bni abi xadradin alaslamiyi wayuqaalu asulamiyuna waa layidhi alsaxaabiyu radia allahu canhu anahu samica anabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu maqla yaquulu isagoo dhahayo man hajara akhaahu walaalkii qofkii ka hijrooda sanatan sanad fa huwa isagu ka safki damihi dhiigiisa daadintiisao kala waayo adoo dhiig ka daadiyey oo kale weyaan rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin abu daawuud baa wariyey isnaad saxiixan uuna ku wariyey waa adoo dilay oo kale marka hajrigu marka dhildhil ma aha an abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal laa yaxilu limuminin mumin uma xalaal ah an yahjura muminan inuu ka hijroodo fowqa halaatin saddex wax ka badan fa in marat bihi halaathun saddex hadday soo marto falyalqahu ha la kulmo falyusallim calayhi asalaamu fain radda calayhi asalaamu hadduu salaamta ka celiyo uu ka radiyo faqad ishtarakaa fi lajri ajrigii way wadaagsadeen wain lam yarudda calayhi haddaanu ka radinin faqad baaa a bilismi dembigii bou la laabtay kii aan ka radinin wa kharaja almusallimu midkii salaamayna uu baxay min alhijrati hijradii buu ka baxay hijradii mar hadduu ka baxay marka dembigiibuu ka baxay rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan abu daawuud baa wariyey biisnaadin xasan ayuu ku wariyey <coughs> qaala abu daawuud abuu daawuud waxa uu yidhi idaa kaanat alhijratu hijradu hadday tahay lilaahi tacaala mid ilaahi darti hadday tahay falaysa min haadaa kani ma aha nin fii shayin waxba hijradu hadday baabkeedu baab alla darti ay tahay oo diin ay ku saabsan tahay oo qofkan diin xumo darteed looga hijroonayo baabkan hadda aan soo sheegnay iyo waciidkan kuma jiro marka waa in layska fiiriyaa laakiin inay liilaahi tahay iyo in kale baabunahyi can tanaaji itnayni duuna athaliti baabunahyi iska reebidii caddeynteediibuu u baab yahay can tanaaji tnayni laba inay faqdo oo ay koodo showraan duuna athaliti kan saddexaad ka sokay qofkii saddexaadi ka tegaya labadooda ah, gaar u sheekaysanay biqayri idnihi kan saddexaad idinkiisa la-aantiisa ilaa lixaajatin baahi iyo xaajo maahane wahuwa an yataxadataa waa inay sheekaysanayaan siran si hoose bixaysu meel laa yasmacuhumaa uusan maqlaynin wa macnaahu macnihiisa waxaa ku jira oo kan la macno ah idaa taxadataa hadday ku sheekaysanayaan bilisaani luqad laa yafhamuhu ounan fahmaynin meeshaana marka edab aadaab aada muhiim ah naloogu sharxa naloogu sheegaya musanifkana u tarjamtay ayb waxay tahay saddex qof hadday meel isla joogto laba inay gaar u baxaan oo ay gaar u showraan ma aha maxaa yeeley ninka saddexaad ayaa walwalaayay wuxuu isleeyay nimankan adiga kuu tashanaya lama rabo qof mumina qalbigiisa waxaas in la geliyay marka ayb waxaa kaloo lamid a isagoo la joogo laakiin luqad uunan fahmaynin bay ku hadlaya saddex waaye labadaani ninkaan luqad uunan fahmaynin inay ku sheekaysanayn ninku wuxuu isdhihi karaa nimankan adiga amay kaa sheekaysanayn ma aha iyadan ayb ayagoo xagga tegayay lamid tahay oo showra ayb qaala allahu tacaala alla waxa uu yiri inamaa wax kale ma ahni annajwaa faqa iyo koodka ama showrku min ashaydaani buu ka ahaaday shaydaan xaggiisa wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaala nabigu waxau yiri idaa kaanuu halaatatan hadday saddex ahaadaan dadku falaa yatanaajathnaani laba yaanay faqin duuna thaalii kan saddexaad ka sokay laba yaynan gaar u faqin midka saddexaad ka soke yani ka soka maxaa laga wadaa inay ka tagaan kan saddexaad muttafaqun calayhi bukhaariy muslim baa xadiidka soo saaray warawaahu abu daawuudana waa wariyey wazaada waxau ku daray qaala abuu saalix waxauu yihi qultu libni cumara ibni cumar baa wuxuu ku ihi fa arbacatun afarna qaala laa yaduruka ku dhibi maysa markaas dadku hadday afar yihiin ma ku dhibayso sababto waa maxay afar hadday yihiin dhib male inay laba gaar u faqdo sababto ninkan kale ninaa la joogo oo wehelinayo isaga marka welwel badan ma qabaa laakiin markuu keligiis yahay waa murgaya ayb warawaahu maalikun imaam maalikna waa wariyey filmuwada'i buu kusoo saaray can cabdilaahi bni dinaara qaal can cabdillaahi bni dinaarin qaala kuntu ana wabnu cumar ani ibni cumar baa ahayn cinda daari khaalid ibni cukbata daartaas agteeda allatii bisuuqi fa jaa-a rajulu nin baa yimid yuriidu rabo markaa doonayay ninkaasoo yuriidu rabo an yunaajiyahu inuu la faqo ibni cumar walaysa maca bni cumara ibni cumar maciisana axadun qofna ma uusan ahayn oo kale hayrii aniga aan ahayn wxuuleeya ninkaan aniga ibni cumara isla joognay nin saddexaad baa yimid ibni cumar inuu la showro ayuu rabay ibn cumarna qof aan aniga ahayn lama joogin markaas fadaca ibnu cumara ibnu cumar wuxuu u yeeray rajulan aakhara nin kale ayuu u yeeray xataa kunnaa arbacatan intaan afarka noqonay fa qaala lii wuxuu igu yiri aniga iyo weli rajul iyo ninkii athaalithii saddexaad alladii dacaa kaaso uu u yeeray istaakhiraa shay-an xoogaa yar jooga meeshaan nugu suga ama wax yar gadaal u baxa ninkan aniga ayaa showraynay ayuu yiri fa innii samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalam yaquul nabigoo dhahayaan maqlay laa yatanaajathnaani labayaynan faqin duuna waaxidin mid ka sokay xadiidkanna macno kale lagu kordhiyo oo macnahaas waxaa weyan haddii afar qof ay noqdaan laba way faqi karaan labada kalena markaa iyagaa iswehelinaya wax dhiba malaha wacan ibni mascuudin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalama qaal idaa kuntum talaatatan saddex haddaad tihiin falaa yatanaajathnaani labayaynan faqin duuna alaakhari ka kale ka sokay xataa yakhtalituu binnaasi intay dadka uga dhex darmaan yani xataa yakhtalituu saddexdan qof intay uga ay dhex galaan binnaasi dad intay kaay kaga dhex galaan xataa yakhtalituu intay dar ay kaga dar ay ku darmaan binaasi dad ay ku darmaan min ajli ana dalika waa maxay marka kaasi min ajli ana dalika kaagaasi yuxsinuhu inuu murjinayo qofka laga tegayo mutafaqun calayhi qofka saddexaad ee laga tegaya ayay murjinaysaa nusakha qaar xataa yakhtaliu meesha xataa takhtaliu bay qorayaan intaad ka dhex binaasi dad ka dhex gashaan waxaa kuu dhigaadi xataa yakhtaliu meesha xataa takhtaliu Ah. <coughs> waa marka nusa qaarna takhtaliu bay dhigayaan qaarna yakhtaliu min ajli ana dalika kaagaas inuu yahay dartiis yuxsinuhu inuu murjinayo muttafaqun calayhi baabu nahyi can tacdiibi alcabdi wadaabati walmar'ati walwaladi bigayri sababin sharciyin aw zaa'idin calaa qadri ladabi baabunahyi iska reebidii la yska reebay ayuu baab yahay can tacdiibi alcabdi addoonka in la ciqaabo la cadaabo wadaabati neefkii xoolaha ah la cadaabo walmar-ati haweeneyda la cadaabo qofka uu qabo walwaladi cunuga la ciqaabo bikeyri sababin sharciyin sabab sharciga la-aantiis aw amase zaaidin wax ka badanba in la ciqaabo calaa qadri ladabi adabka aadaarta qadarkeeda wax ka badan aw zaaidin ama wax ka badan la ciqaabo calaa qadril adabi aadaarta qadarkeeda sabab sharci ha ogolaado haysatid oo a ku ciqaabtid laakin waa inaadan ka badinin qadarkii sharciga ugu talagalay haddana qaala allahu tacaala alla waxa uu yiri wabilwaalideyni ixsaanan wa axsinuu bilwaalideyni labada waalid oo ixsaan fala ixsaanan ixsaan falid wabidil qurbaa qaraabada kan u saaxiibkaana oo ixsaan fala walyataama oo ixsaan fala wlmasaakiini oo ixsaan fala waljaari deriskiina oo ixsaan fala deriskii daydil qurbaa qaraabada u saaxiibka ahaa waljaarina oo ixsaan fala deriskii dariskiiday aljunuubi fogaa wasaaxibi u ixsaanfala saaxibka biljanbi dhinaca dhinacaaga ahaaday oo dhinaca kugu haayay wabni sabiili musaafirkii u ixsaanfala wamaa malakad waxay hanatay aymaanakum midigeediina in allaha alla laa yuxibu ma jeclo manaxad ma jeclo kaana ahaada huwa mankuba mukhtaalan mid faajeertan badan fakhuuran oo faan badan mid kibir badan oo faan badan ilaahay ma jeclo ixsaan baa lays amray ixsaankuna tacdiibkuu kasoo horjeedaa wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayh waalihi wasalama qaala nabigu waxauu yihi cudibat imra-atun haweeney baa la cadaabay fii hiryatin baa lagu cadaabay mukulaal sajanathaa ay xabistay xataa maatad intay ka dhimatay fa fiiha annaara naartii bay ku gashay marka mukulaashaa darteed laa hiya iyadu maaha adcamadhaa inay qoodisay wasaqadhaa ay waraabisay id hiya xabasathaa id cilo hiya iyada xabasathaa way celisayba walaa hiya tarakathaa mana aynan ka tegin id hiya xabasathaa iyadu goortay xabistay yani way xabistay walaa hiya tarakathaa mid ka tagtayna ma aynan ahaynoo kama tegin taakulu say u cunta markaa walaa hiya iyadu ma ahan tarakathaa inay ka tagtay makulaashi taakulu xaal ay cunaysa min khashaashi l ardi dhulka qashinkiisa yani dhulka waxyaabaha ku kor socdo xayawaanaadka yaryar iyo wax dhulka ku kor socdo inay ka qaraabato sidaan ugama aynan tegin muttafaqun caleyhi khashaashu lardi bifatxi lqaa'i ilmucjamati qadii la dhibiceeyey kordhigeedii wabishiini lmucjamati shiinkii la dhibiceeyey baa la aqriyay almukararati ee lasoo celceliyey wahiya hawaamuha halaqyada dhulka korkiisa ku socda waa xasharaatuha iyo cayayaanka dhulka korkiisa ku socda ayb xadiidku marka wuxuu tusayaa xayawaanka in la ciqaabo bikayri sababin sharciyin in naar lagu galaayo oo la dhehayni waxaa maxaa ka macnaa xayawaan le waayo ayb ma la dhahayo sidaa maxaa yeele naagtani naarta waxay ku gasha xayawaankaa dartiis makulaasha ay qolka guri ku xirtay oo aynan banaankan u deynin say iyada u qaraabato waxna aynan us u keenin ayb marka ilaahay naxariistuu jecelyahay dadka aan naxariisaninna ilaahay uma naxariisanayo mashaakilaadka waxaa nagu badiyeyna ama mar walba naloogu salladaayo dad aan noo naxariisanayninna waxay tahay innaga ayaa naxariista dadka ducafadae taagta daran naxariistoodan ka tagnay wallaahu fii cawni lcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi ilaahay kaalmadiisa waxay kuu jirtaa intaad walaalkaa gacanta hayso oo aa u kaalmeynaysid laakiin dadka kuwa ugu taagta daran indhoolayaalka kuwa jiisaska ah dadka aan soco karin waayeelka inta lagu taagsanayo iyaga dushooda wax khayra marka inagana wax naga xoog badan oo na dhibo oo nagu taagsado oo dadka qixiyo unbaa marka mar walba jiraya marka ilaahi laga cabsado ee haloo naxariisto dadka iyo xayawaankan dadka qaarkoodna hadaa tiraa war xayawaankan a gacanta ku hayso u naxariiso xaggee xayawaan jooga dadkiibaaba naxariis ayuu leeyahay oo dadki inaad u naxariisato waajibkeeda haddaa ka tagtay xayawaankiina maka tegaysaan dadka qaarkoodna xayawaan ha loo naxariisto hadday maqlaan gaalada unbaa kusoo dhacayso oo waxay iska dhaadhiciyeen inay gaalada uun u naxariistaan xayawaanka laakiin waa kana sharcigeena sidaan buu noo amrayaa dadkii ku dhaqmi lahaa laakiin aawe wa canhu cumar waxaa laga wariyey annahu mara bifityaani bifityaanin dad dhallinyaro ah ayuu soo maray min qurayshin reer quraysh ah qad nasabuu tayran shimbir ayay taageen wahum iyaguna yarmuunahu walxaal hum iyaguna yarmuunahu ay gama ay ku tuurayaan shiish baraday ka dhigteen shimbir bay intay meel saas ugu xireen ayay shiish isaga baranaya naf baana ku jirto waqad jacaluu waxay yeeleen lisaaxibi dayri shimbirka kii iska lahaa kulla khaatiatin leeb kasta oo gafo min nablihim oo iyaga gamuunkooda ka mid a ayay wax u yeeleen waxay yiraahdeen kii aan ku dhicin oo gafo lacag baa ku siinayaankii shimbirka lahaa bay saa ku dhaheen kii shiisho waxbama dhiibaya kii la gafo waxbau dhiibaya falamaa ra-ow markay arkeen ibna cumara ibna cumar markay arkeen tafaraquu way kala yaaceen waa kala tageen faqaala ibnu cumar waxa uu yidhi man facala haadaa yaa kan sameeyey lacana allaahu allah lacnado man facala haada waxaan kan qofkii sameeyey ina rasuul allahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka lacana uu lacnaday man itakhada qofkii ka dhigto shay-an fiihi ruuxu shaygaasoo fiihi dhexdiisa arruuxu ruux uu yahay qaradan qofkii ka dhigta kabdhow qarad waxaa laydhaha hadaf meel la toogto oo kabdhow laga dhigto ninkii wax ruux leh ka dhigto allah lacnado iyagana marka muttafaqun caleyhi sidiiba ay yeeleen marka lama ogola xayawaanka in laysaga barbarto oo layska tuuriyeeyo mar walba oo ruuxda adiga aaleedoo kale ku jirta waa xanuunsanaya marka in loo naxariisto alqaradu bifatxi lqayni qeynta oo loo kordhigo waa almucjabati la haldhibiceeye waraa-i iyo ra-di wahuwa alhadafu wahuwa alhadafu waa hadafka meesha yoolka laga dhiganayo washay iyo shayga alladii yurmaa ilayhi xaggiisa loo tuuraayo oo loo gamaayo wacan anasin radi allahu canhu qaal waxa uu yihi anas nahaa llahi sal l slam nabiga wuxuu reebay an tusbara albahaa'imu xoolihii in garbaduub inta loo xoolihii in la xiro oo la xabiso ilaa ay ka dhintaan an tusbara macnaha waxay tahay xoolihii in inta meel lagu xiro ilaa ay ka dhintaan taasuu reebay mutafaqun caleyhi oo macnaahu tuxbasa in la xabiso waayo lilqatli loo xabisay dil darteed wacan abi cadiyin waxaa laga wariyey nusakha qaar abi caliyin bay dhigayaan sawaabkuna waa abi cadiy ayb sida dabaqaat ibni sacad iyo ku sugan ayb maxankudhigaday ayb wacan abi cadiyin suweyd ibni muqarinin radi allahu canhu qaal laqad ra-aytunii waxaan is arkaayay saabica sabcatin toddoba xaal aan toddobeeyo min bani muqarinin ree bani muqarin maa lanaa khaadimun khaadim ma aanan lahayn wax noo adeego oo noo shaqeeya ma qabin ilaa waaxidatun hal un mid mooyaane ladamaha asqarunaa kii noogu yaraa ayaa dharbaaxay shaqaalihii noo shaqaynayay fa amaranaa rasuululahi sal l slam nabiga waxauna amray an nactiqahaa inaan xirayno adoonbe iyada lay ka qabeen bis wax u shaqeeya midkii noogu yaraabaa dharbaaxay markaasuu nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam xoreey hala xoreeya buu yihi oo fii riwaayatin saabica iqwatin walaalo ku todobeeyo xaal an li aniga ii sugnaadeen xadiidka marka wuxuu tilmaamayaa bal fiiri nimankan kii ugu yaraabaa dharbaaxay markaasaa nebiga uu amray inay iska xoreeyaan haddii kale ciqaab yaa ku soconaya ayb xoreyntaas marka kafaaro camal waa laakiin kafaarada adduunyadii waajib ku noqotay iyo ku noqonaysa iyo ma aha waa dembiga unbaa lagu dhaafa oo towbadiiba ay waxay u tahay وعn بn mسcuudi الbdriyi وعn abi mascuudi الbdriyi wahuwa cqbaة bn cmri waaye radي اllahu canhu qaal waxa uu yihi kuntu waxaan ahaa adribu gulaaman inaan garaacayo wiil adoon li aniga ii sugnaaday bisawdi inaan ku garaacayo jeedan fasamictu sawtan cod baan maqlay min khalfi xaggayga dambe gadaasheydaan cod ka maqlay iclam ogow abaa mascuud yaa abaa mascuudin abuu mascuudow falam afham ma aanan fahmin asawta codka min alqadabi carada darteed baanan u fahmin falamaa danaa minii markuu xaggayga kusoo dhawaaday idaa huwa waaba isagaba rasuululahi sala allahu alayh ali wasalam waaba rasuulkii faidaa huwa yaquulu waaba isagoo dhahay iclam ogow abaa mascuudin ya abaa mascuudin abuu mascuudow ana allaha alle ana allaha alle aqdaru calayka aqdaru inuu awood badan yahay calayka adiga korkaaga minka adiga inuu kaaga awood badan yahay calaa haadaa midkan korkiisa kamday algulaami addoonka ah addoonkan adiga sidaa uga xoog badan tahay ogow ilaahay baa si ka badan adiga kaaga xoog badan kaaga awood badan faqultu waxaan ihi marka laa adribu ma dilayaba mamluukan addoon bacdahu kan gadaashiis abadan weligay saacabada marka markii loo sheegay ee nebigu uu sidan ku yiri war ogow adna alla kaa awood badan yahay saad uga awood badan tahay si ka daran waa istaag mar dambe adoon dambe waxba kuma dhufanayo ma garaacay marka shaqaalihii in loo naxariistoo la dhibin ko oo yani adoonkii marka haddii sidan laleeyahy maxaad u umalaynaysaa marka qofka oo qofka kaleen adoonka ahayne xorta ah ama caruurti ah ama yani xaaski iyo waxyaabahaas ah gacmuqaadkooda marka iyadoo sabab sharciga aanu idmin waa in layska ilaaliyo wa riwaayatin fasaqada sawdu jeedalkii baa dhacay min yadii gacanteydii buu ka dhacay min heybatihi heybada rasuulka aan ka heybaysanay darteed rasuulka markaa nin aada u heyba qof heybad badan buu ahaa marka jeedalkii baa intaan aniga dhan isku naxay heybada rasuulka darteed ayaa jeedalkii iga dhacay qof kastoo marka qof dhibo ha ogaado inuu ilaa allah subxaana wa tacaala ka awood badan yahay haddii aada sidaas ogaato war adiga allah kaa awood badan qofkaan hadda haddaa ka awood badan tahay oo awood ilaahay oo dushiisa kaa siiyey adigana allah kaa awood badan la soco wafii fii riwaayatin faqultu waxaan iri yaa rasuul allah rasuulka ilaahay huwa xurun huwa kan aan sidaa hadda u dilaayo xurun weeyaan mid xor ah waa addoonka huwa isagu xurun weyaan liwajhi illaahi ilaahay wejigiisa dartii buu xor u yahay faqaala waxa uu yidhi amaa low lam tafcal haddaadan samaynin la lafaxadka naaru naar ayaa ku asiibi lahayd ow amase lamasadka naaru lamasadka naaru naar ayaa ku taaban lahayd rawaahu muslimun bihadihi riwaayaati <coughs> muslim baa riwaayaadkan oo dhan wariyey marka naadaasaan yeeli lahayd naar baaba ku taaba lahayd marka khatar waa dadka in laysaga xadgudbo sabab sharci la-aanteed wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaala nabigu waxa uu yihi man daraba qofkii garaaco hulaaman addoon lahu isaga u sugnaaday xaddan ayb lam yatihi xaddan xad lam yatihi ounan la imaanin ow amase la dhabahu ama dharbaaxo fa ina kafaaratahu kafaaradiisa an yactiqahu inuu xoreeyo ama an yuctiqahu inuu xoreeyo kafaaradiisa wuxuu leeyahay meeshaan marka ayb addoon qofkii garaaco isagu uu leeyahay isagoon xad la imaanin yani xaddan lam yatihi xad aanu la imaanin yani cuquubo uusan la imaanin oo sharci ile adoonka sayidkiisa xadka ka oogi kare ayb amaba dharbaaxo kafaaradiisu waa inuu xoreeyo rawaahu muslim wacan hishaam ibni xakiim ibni xisaamin radia allahu canhuma anahu mara bishaami shaam ayuu maray calaa unaasin dad oo min al anbaati annahu mara bishaami shaam dhexdeeda ayuu kusoo maray calaa unaasin dad buu soo maray korkooda min alanbaadi anbaadi beero qodotada ah waqad uqiimuu iyagoo la istaajiyey fi shamsi dadkaa shaqaalaha oo qoraxda la istaajiyey wasuba calaa ru uusihi madaxoodana lagu shubay azaytu saliid madax looga shubay faqaala waxauu yidhi maa kan waa maxay qiila waxaa laga yihi yucadabuuna waa la cadaabayaa fi lkharaaji baa loo cadaabayaa kharaaj waxaa layihaha addoonka in la yidhaha orodbax soo shaqey waxaa lagaa rabaa maalin walba intaas inaad keento kharaajkii ayaa marka loo cadaabaya oo fii riwaayatin xubisuu waa la xabisay fi ljizyati jizyadii baaba loo xabisay gaalo ayay ahaayeeno markaasi dadka muslimiinta ku hoos nool jizye inay bixiyaan bay ahayd jizyadii bay bixin waayeen marka jizyadii baa loo xabisay fa qaala hishaamun hishaam waxa uu yihi ashhadu waxaan marqaati ahay la samictu rasuul sal l l slam yaquul nebiga oo dhahayo inaan maqlay in allaha alla yucadibu wou cadaabayaa aladiina kuwa yucadibuuna annaasa dadka ku cadaaba fi dunya adduunyada dhexdeeda dadka adduunyada ummadda ku ciqaaba alla waa cadaabayaa fa dakhala cala alamiiri amiirkiibuu u galay markaa amiirkooda markaas wuxuu ahaa cumayr bnu sacad buu ahaa fa xadatahu arrinkiibuu u sheegay fa amara bihim wou amray fakulluu waa lasii daayay rawaahu muslim dadka faraha marka dadka haddii qofka uu kaaba shaqaalay ama uu yahay nin shaqaalaha ugu sareeya inuu dadka dhibo oo u ciqaabo wax ku dhufto ama qoraxda istaag uu yiraahdo iyo ma aha nacam ayb alanbaadu alfallaaxuuna weeyaan beero qodatada waa min alcajami oo cajam acaajimta ah wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala waxa uu yiri ra-aa rasuululahi sal l slam nabiga wuxuu arkay ximaaran dameer mawsuuma alwajhi wejiga laga calaameeyey dameerkaas oo mawsuuma alwajhi wejigiisa ku calaameeyey ah faankara dalika fa ankara daalika wou inkiray arrinkaas faqaala waxau yihi wallaahi baan ku dhaartay laa asimuhu ma calaamaynayo ilaa aqsaa shay-in shaykan ugu shisheeya oo min alwajhi wejiga ah ma ahani yani meesha ugu shishayso wejiga qoorta iyo meelahaas wa amara biximaarihi dameerkiisiibuu amray fakuwiya waa la gubay fii jaairatayhi fii jaacirateyhi labadiisa misig ayaa laga suntay ayb sinta yani labada sin agtooda ayaa laga suntay fa huwa isagu awalu man qofkii ugu horreeyay weyaan kawal jaaciratayni labada yacni simood gubo oo calaamad ku dhigo rawaahu muslim baa weri aljaacirataani naaxiyata alwarikayni sinta labadeeda dhinac waay xowla duburi dabada agagaarkeeda ah sinta iyo dabada meesha ay iska galaan meelahaas isaga soo dhawaadaan wejiga laakiin la calaameeya ma aha wacanhu waxaa laga wariyey isla ibnu cabaas buu leeyahay sawaabkeedu laakin waxaa weya waa jaabir sida saxiix muslimka ku suganba maaa ku yahay ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga mara calayhi ximaarun dameer ayaa soo maray qad wusiba la calaamiyey fii wajhihi wajigiisa la calaamiyey faqaala waxa uu yidhi lacna allaahu allaha lacnado alladii wasamahu midka calaameeyey allaha lacnado kii calaameeyey wejiga calaamadda uga dhiga allah lacnado rawaahu muslim wafii riwaayati limuslimi ayda nahaa rasuululahi sal slam nabiga wuxuu reebay cani darbi garaacis filwajhi wejiga la garaaco qofka wejiga laga garaaco wa cani lwasmi ayuu reebay calaameyn filwajhi wejiga la calaameeyo la sunto baabu taxriimi tacdiibi binnaari fi kuli xayawaanin xata alqamlati wanaxwiha baabu taxriimi tacdiibi cadaabitaankii iska xarimidii layska xarimayba u baabaya cadayntiisa binaari dab laysku cadaabo fii kulli xayawaanin xayawaan dhammaantiis <coughs> xayawaan dhammaantiis dab lagu cadaabo xataa alqamlati xataa injirta wanaxwihaa iyo wixii lamida xataa namlati ma kuu dhigay ayb xataa alqamlati nusqadan marka aada waa nusqo aada u fiican saxnaanteedu ay aada u roon tahay midan waxaa lagu muqaabaleeyey laba nus waxaa lagu muqaabaleeyey nusqada ibni cataar tilmiidka imaamu nawowi nusqada uu haystay ayaa lagu saxay tay ayaga ka tixraaceen marka naxwi haadaas laakin waxaa iska soo gelaya quraanshada iyo waxyaabahaas wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaal bacahanaa rasuulu llahi sal l slam nabigaana diray fii bacin maca bacin erga maciid ayuu nagu diray faqaala waxa uu yidhi in wajadtum haddii aada heshaan fulaanan iyo fulaanan hebel iyo hebel lirajulayni laba ninoo min qurayshin quraysh ah wasamaahumaa oo magacaabay fa axriquuhumaa guba binaari dabku guba buu yiri hadaa labadaas nin aragtaan uma qaala rasuulu llahi sal l slam waxa uu yidhi xiina aradnaa markaan doonnay alkhuruuja bixid inii kuntu amartukum waxaan idin amray an tuxriquu inaad gubtaan fulaanan wa hebel iyo hebel wa ina annaara dabkuna laa yucadibu bihaa kuma cadaabo ila allaahu allah unbaa wax ku cadaabo fain in wajadtumuuhumaa haddii aad heshaan labadaas nin faqtuluuhumaa dila un rawaahu lbukhaariyu marka dab allihii dabka abuuray unbaa wax ku cadaabo waa in dhaafa marka aan shabihin alle wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal kunaa maca rasuulilahi sal l slam nabiga maciisaan ahay fii safarin safar faindalaqa nabigu waa tegay lixaajatihi buu u tegay fa ra-aynaa waxaan aragnay xumaratan ayaan aragnay shimbiro shimbir macahaa farkhaani boojaal laba boojaal maceeda ay yihiin fa akhadnaa farkhayha labadeedii boojaal ayaan qaadnay fa jaa-at ilxumaratu ayaa timid shimbirtii fajacalad jacalad waxay guda gashay tucarishu korkeenna inay sidaa u heehaabayso ayb ayb yani marka waxaa weyaan garbaheeday filinaysaa ayb garbaheedii bay kor u taagaysaa meel anay naga fogeyna dusheena ayay garbaha ku fidinaysaa ay ku heehaabaysaa fajaa الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nabigii baa yimid faqaala waxa uu yihi man fajaca haadaa midaan yaa argagixiyey man fajaca haadihi tan yaa argagixiyey biwaladiha ilmaheeda ku argagixiyey rudduu celiya waladaha ilmaheeda ilayha iyada u celiya wara-aa xayawaanka in la argagax geliya ma ah wara-aa wuxuu arkay qaryata namlin quraansho degmadeed ayuu arkay meel ay degan tahay qad xaraqnaahaa aan gubnay faqaala waxau yihi man xaraqa haadihi yaa gubaytan qulnaa waxaanu niri naxnu anaga qaala waxau yihi inahu laa yanbaqii ma habboona an yucadiba binaari dab inuu ku cadaabo ilaa rabu naari dabka rabbigii iska lahaa ee abuurtay maahane rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix qowluhu qaryatu namlinna macnaahu mawdicu namli qoraanshada mowdiceeda iyo meesheeda maca namli qoraanshyaal kala baabu taxriimi mali laniyi bixaqin alabahu saaxibuhu baabu taxriimi mali laniyi kii wax haystay meermeerintiisa xaaraantinimadeediibuu u baabaya cadaynteeda ayb muxuu saa u yeelayaana bixaqin alabahu xaq ou dalbay saaxibuhu qofkiisi iskalaha ou dalbay baabkan waxaa weyaan malulaniyiyaal mal waa meermeerin mumaataladu waa meermeerinta beri iisoo noqo beri dambe iisoo noqo alaniy marka leer niyaa baxayn faqiira ah baxay ninku haduun waxba haysanin inuu qofka hadduu yiraa berri iisoo noqo waxbaan heli doonaan iyo berri dambe iisoo noqon xaaraan maahalaakiin adoo waxhaysa inaa qofka iska daba celcelisido bixaqin dalabahu xaq ou dalbaday saaxiibuhu ninka iskalaha buu ka meermeerinaya saas u meermeerina qaala allahu tacaala alla waxau yihi in allaha yamurukum alla wuxuu idin amrayaa an tu-adduu inaad gudataan alamaanaati amaanaadka ilaa ahliha dadkeeda a u gudataan waqaala tacaala alla waxa uu yihi fain amina bacdukum qaarkiin haddii uu aamina bacdan qaarka kale falyuaddi ayb ha guto alladii kii uutumina la amaanaystay amaanatahu amaanadii lagu amaaneeyey ha guto wacan abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sal l slam qaala nabigu waxa uu yihi matlu lghaniyi midka qaniga wax haysto ani waxaa lagada kan wax hayste wixii lagu lahaa bixin karo meermeerintiisa ulmun waa ulmi dulmina maxaa layidha ulmu ulmaatun yowma alqiyaama qiyaamaha mugdiyaal fara badan buu noqonayaa dulmiga marka taxriimku meeshaasu ka keenay alimaam nawowi waidaa utbica axadukum midkiin haddii la raaciyo calaa mali'in mid wax haysto falyatbac ha raaco ayb muttafaqun calayhi macnaa utbica ay uxiila waa haddii loo wareejiyo masaladan dambe wax xawaalada ku tacaluqa waa xawaaladataan anaga naqaanana ma aha nin baa maalan nin boqol dollar ku leh ninkaas boqolka dolar laga raba isagana nin kale kaleo boqol dollar ku leeyahy ayb marka ninkan boqolka lagu lahaa marka loo yimaado warniga boqolkeyga isee wuxuu dhihi karaa niyow ninkaas oon boqol dollar ku leeyahan kuu wareejiyey ee boqolka aniga igu lahayd isaga ka qaada ana isaga boqol ku leh haddii marka kaas ou haysto uu heli karo nin wax gudi kara uu yahay waa wareegaya kan marka ninkaas wixiis ka qaadanaya kaas markuu u wareega hadduu yiraahdo waaye waxaaga anaa ku siinayo inuu kusoo noqdo midkii hore ma aha uu yira ani ninka waxaygii waa isii waaye keen adaan ani waxaan kugu laha ma dhihi karo kaas unbaa diinta uu kuleeyahay ayb ma kastayna macnaa utbica ay uxiila baabu karaahati cawdati linsaani insaanka qofka ku noqoshadiisa nicida la nacay cadeynteediiba u baabaya fii hibatin hibo inuu ku noqdo hibadaasoo lam yusalimhaa ayb lam yusallimhaa ounan u sallimin ila lmawhuubi lahu kii loo hibeynayo aan u sallimin iyo wafii hibatin hibo wahabahaa ayb uu hibeeyey liwaladihi oo u hibeeyey wasalamahaa oo u salimay ow amase wasalamaha usalimiya ow amase lam yusalimha usalimina taas ma kala qaad male wa karaahati shiraa'ihi iibin yani iibsashadiisa nacidda la nacay shay-an wax tasadaqa bihi ou sadaqaystay min aladii kii ou ka iibsado tasadaqa calayhi ou ku sadaqaystay ow akhrajahu can zakaatin ama wuxuu zaka u bixiyey ow kafaaratin wanaxwiha kafaara wax lamid u bixiyey walaa ba dhib male bishiraa'ihi gadashadiisa min shaksin aakhar ou ka gato qad intaqala ileyhi isaga u guuray ninbaa wax ku sadaqaysatay shaygii a ku sadaqaysatay ninkii nin kaleo ka gaday ninkii kale suuqa shaygii ku gadayaad aragta waa ka iibsan kartaa dhib male laakiin kii a ku sadaqaysatay haka gadanin adiga ayb marka wuxuu leeyahay karaahati cawdati linsaani insaanka ku noqoshadiisa nacidda la nacay fii hibatin hibo hibadaasoo lam yusalimhaa ilalmawhuubi aan u salimin hmm. kii loo hibeynayay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga qaala waxa uu wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya sal l slama qaal nabigu waxau hi aladii yacuudu midka ku noqonaya fii hibatihi hibadiisa kalkalbi ey oo kale weyaan yarjicu fii qay matagiisa ku noqonayo muttafaqun caleyhi ay matagiisa ku laabanayo mihaal xun waay marka taxriim baaba laga qaadanaya wafii riwaayatin mathalu ladii midka yarjicu fii sadaqatihi ku noqonayo ka mathalil kalbi ay oo kale weyaan yaqii uma tagaayo uma yacuudu fii qay-ihi matagiisa ku noqonayo fa yakuluhu cunayo wafii riwaayatin alcaa-idu fii hibatihi hibadiisa ka ku noqonaya kalcaa-idi fii qay-ihi matagiisa mid ku noqday oo kalea matag in lagu noqdaana waa xaaraan wacan cumara bni alkhadaab radi allahu canhu qaal xamaltu calaa farasin faras ayaan waqfay fii sabiili sabiilillahi ilaahay jidkiisa ayaan ku sadaqayston ku waqfay fa adaacahu waa dayacay alladii kaana cindahu kii agtiisa oo ahaabaa dayacay faraskii fa aradtu waxaan doonay an ashtariyahu inaan gato oon iibsado oo isaga ka gato wadanantu waxaanan maleeyey annahu yabiicuhu isagu inuu gadayo biruksin qiimo jaban fasaltu nabiya sal allahu alayh ali wasalam nabigan su-aalay waa sidaa marka wax inta aadan samaynin oo inaa horta culamada weydiisay ma banaan ma banaana marka kadib aa lagu dhaqaaqaa laakiin intaad ku dhaqaaqda kabacdi culamo raadisid sax ma aha fasaltu nabiya sal allahu alayh ali wasalam nabigan su-aalay faqaala waxauu yihi laa tashtarihi haka iibsanin ayb walaa tacud hana u noqonin fii sadaqatika sadaqadaada wain acdaakahu haba kugu siiya bidirhamin dirham fa ina alcaaida midka laabanaya fii sadaqatihi sadaqadiisa ku noqonaya kalcaaidi idi weeyaan mid noqonaya oo kale fii qay-ihi matagiisa muttafaqun calayhi qowluhu uu yihi xamaltu calaa farasin fii sabiiliillah <clears throat> macnaahu tasadaqtu bihi waan sadaqaystay waa calaa bacdi lmujaahidiina ayaan ku sadaqaystay dadkii jihaadayay qaarkood ayb <clears throat> kuwaasaan kusoo sadaqaystay buu leeyahay mm-hmm. meeshaa marka hibada waalidku ilmihiisa hibada oo u hibeeyo waa ka celin kara waa ka ceshan karaa waalidkii markaa iyada waa laga reebaya allahu aclam marka waxa uu karaaha uga cabirana waxay tahay in khilaafu lowla ay tahay haddaan sabab sharci aanay jirin midaan kaleo hibada lam yusalimha ila lmawhuubi lahuna kii aada u hibeynaysa hibe aadan weli siinin ayb oodan gacanta u gelinin ood u ballan qaaday siisay laakiin weli aadan gacanta u gelin inaad ka qaadatana karaaha waayadan ood ka ceshito ayb tii aada gacantiisa gelisay iyada inaad ka celisaa maba ahan banaa taas iyada waa ey matagiisii ku laabtay oo kale kuwa lagu misaalinay ayb ayb wabilahi towfiiq sal alla wslam calaa nabiyina maxamedin wcala ali saxbi